subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waxa ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labada kun labaatanka qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah waxaa digniinaha laga soo saarayo dabeylaha laga cabsi qaba inay ku dhuftaan bariga afrika ay soo taraya maalmihii ugu dambeeyey iyadoo digniinahaas ay soo saarayeen hay-adaha ka shaqeeya cabirka cimilada iyadoo ay sheegeen in isbeddelka cimilada darteed laga cabsi qabo in dabeylo duufaano wata ay ku dhuftaan bariga afrika wadamada dhaca soomaaliya itoobiya kenya iyo jabuuti ayaa la sheegay in ay ku dhufan karaan dabaylaha elino waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan howlgallada ka socda gobolada dhexe dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka socda koonfurta gobolka mudug wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbi doonaa oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada ciidamada xoog dalka ay ka wadaan deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug xubintii kala maanaya sidoo kale qeybka barnaamijkeena falaqaynta oo mar kale iyo falaqaynta dhexdiina ganacsaday dalag beerashiyo tacab cilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay dalag beerashiyo tacab cilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay yahay saaxiibayaal mar kale soo wanaagsanaya idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa cabsi weyn laga muujinayaa in duufaanta ilino ay ka dhufato xeebaha soomaaliya iyadoo sidoo kale digniinaha lasoo saarayo ee dabeylahaas laga cabsi qabo in ay khasaare xogan geystaan ay soo tarayaan waxaa sidoo kale digniinaha lasoo saarayo qeyb ka ah wadamada geeska afrika intooda badan iyadoo jabuuti kenya soomaaliya iyo etoobiyaba in ay saameyn karaan duufaanadaas la sheegay waxaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay dhulgariiro ay ka dhaceen dalka jabuuti halkaas oo khasaaro xoogan ay ka dhasheen sidoo kalena dadka jabuuti welwel iyo cabsi badan ku beeray waxaa sidoo kale jira in eh, roobabka soo aadan ee marka deyrta in ay daadad ka dhalan karaan oo digniino ay soo saartay hay-adda maareynta masiibooyinka ay sheegtay in duufaanta ilino awadeed cabsi xoogan laga muujinayo in dabaylaha ay geystaan iyo sidoo kaleba daadadku khasaaro xoogan iyadoo digniino loo diray dadka jiinka webiga degan iyo sidoo kale dhulka buuraleyda ah waxaan wax ka weydiiyey isbedelka cimilada iyo khasaaraha ka dhalan karo duufaanadan sida looga hortegi karo oo dadka shacabka ah ay kaga feejignaan karaan haddii cabsidan laga muujinayo ay rumowdo cabdiraxmaan cali maxamed oo ka faallooda arrimaha cimilada iyo deegaanka eh, waa mahadsan tahay sida aan la soconno maalmahan ba waayahan dambe waxaa bilowday duufaano aada u xoogan iyo roobab xadigoodu sareeyo taaso oo roobabkii hore aada iyo aada saddex jibaar ka awood badan si aan ogsoonahay duufaanta la yidhaaho elino ee ku dhufatay galbeedka amaba africada oo taasoo soomaaliya soo saameyn karto dhanka waqooyiga jabuuti ilaa somalilan ilaa xeebaha soomaaliya taasoo aada aada roobab culus iyo biyo xadigooda wato ay u socoto oo isbedelka cimilada ay aada keeni karaan oo hay-adaha caalamiga dhan ay kasoo saareen digniino taasoo laga awood qabo amba eh, laga warhayn karo bishaan soo socota bilowgeeda in ay ku dhufa doonto soomaaliya guud ahaan ama waqooyiga soomaaliya sida somalilan iyo jabuuti iyo xeebaha bari barisanaag iyo dhulkaas inay kasoo geli karto aada iyo aadna waa wax aada iyo aada loo dhayalsan karin taasoo macquul ay tahay in ay soo soo baxdo beddelka cimilada marka uu yimaado miyay sidaan oo kale dhacdaa inta badanba eh, sidaan ogsoonnahay waagii labada kun iyo sideed tobanka ayaa duufaan la yidhaaho eh, sagar ayaa ku dhufatay eh, waqooyiga sankaas iyo somalilan iyo dhulkaas xeebaha sanaag ayay ku dhufatay taasna tan hadda soo socota ayaa aada iyo aad saddex jibaar ka awood badan duufaantii hore sagar marka tan degniintaas hadda hay-adaha caalamiga anbaa iyada maarinta mas ay soo bixinayso iska dabankan keenayso waa in aad iyo aada looga sii digneenaado oo meelaha oo xeebaha u dhow iyo deeganada oo godadka iyo aada iyo aad iyo webiyada meelahaas laga sii fogaado taasoo macquul ay tahay in ay saameynta isbedelka cimilada kor usii kacayso ay sii huriso iyo abaaraha iyo isbedelka cimilada aada iyo aada usii batay eh, iyadoo taasoo lala xiriir jabuuti waxaa ka dhacayba dhulgariiro xoogan waxaana saameyn ay ku yeelatay dadka halkaasi joogo ilaa iyo saddex mar ayuu ka dhacayaa toddobaad gudihii maxaa keeni kara marka dhulgariiradan iyada eh, si aan kusunahay duufaantii ku dhufatay eh, libiya iyo dhulkaas waqooyiga africa eh, bariga dhankaas ku dhufatay ayaa soo wajaan iyadoo la socoto dabeelo oo ka imaaday badda mediterraneanka badahaas oo aad iyo aad u kacsan dabeelahaas xoogan oo soo martay badahan kaleeto badda cas iyo aad iyo aad usoo dhex marayso ayaa waxay kasoo dhaceysaa jabuuti aada iyo aad iyo saameyn ku yeelan karta soomaaliya iyo xeebaha dhulka xeebaha aada aada u dhow u saameynta badan sida meelaha oo biidooyinka iyo meelahaas xeebaha aad aad ayaa laga dareemi karaa taasna ma ahan mid oo si dayaal si tartiiba loo qaadan karo waa in aada iyo aada looga digtoonayaa taasoo aada aad aada u baahan in oo si feejigan looga si aad iyo looga feejignaado hay-adda maarinta bulshooyinkuna way tahay digmeynahaas badan ay soo saareyso aada iyo aadna waa in ummadda soomaaliyeed ama dadka xeebaha degan aada iyo aad u qaataan iyadoo uh, ka dhalan karta saameyn dhanka nolosha ah iyo aad iyo aad tan bulshada tii ku dhufatay dalka libiya oo khasaaraha xoogan dhalisay miyaa lala barbar dhigi karaa duufaanaha laga cabsi qaba inay ku dhiftaan soomaaliya sida xeebaheeda sidaan nahay iliin amba duufaanada soo socda waxaa laga yaabaaba roobka ka da-ayo oo soo socdaba roob guubkii hore inuu aada iyo aad uga sareeyo oo ka xoog badno sida la qiyaasayo waxaa leeyahay saddex ujibeer roobabkii dhihi jiray roob awood badan ayaa soo wajahan ayaa soomaaliya kusoo wajahan ba guud bariga afrikaba iyadoo hadda ugu dambeysaba kenya iyo dhowkaan in digniino laga soo saaray jabuuti somalilan ilaa iyo bari aad iyo aad saameyntaas oo keeni karto roobabkaas iliin oo qoyaankooda aada u bato oo aada aada u da iyadoo ay dhulku aad aad ay u quban doono roobku aad aad u sacan doono taasoo biyo badan keenayo sida la sheegay biyihii hore biyo ka awood badanoo saddex jibaar awoodiisa ay tahay imaan karo taasna waxay u baahantay in aad hadda lagasii digniinaado laga sii feejignaado si dhibaatadaas iyo saameyntaas ka dhalato ummadda aad aad looga badbaado soomaaliya oo aynu ognahay in ay dowladdeedu aysan awood badan lahayn sidee kaga feejignaan karaan marka dadka shacabka ah maxaa lagu baahan yahay sida ogsana soomaalida iska tabarada iyo dawladda awooddeeda aada iyo aada xoogaa dhibaatooyin badan wajahayso ma fiicno in dhibaatadii la gaaray kabacdi wax laga qaban kara ma lahan intaan la gaarin amba intii xaaladuhu soo socoto ayaa u baahan tahay ka hortag sababtoo ah mar hadii wax dhacaan si looga daba tago dhib ayay yeelan ama si dadkaas loo badbaadiyo laakiin waxaa wanaagsan ummadda iyo dalka iyo dadka waxaa wanaagsan inta howshaasu aysan imaan inay soo socoto sayru yahay in laga sii feejignaado laga sii fogaado dhulka xeebaha ah dhulka kaloo biyomareenada meelaha aad aad sii fogaado dadkaas lagu sii wacyigeliyo say usii badbaadi lahaayeen hadhowti waxaaway hadii dhibaata dhacdo dhibkeeda ayay leedahay aada aada u saameyn badan tahay marka waxaa wanaagsan intaysan dhibku imaanin in kowba laga hortago bilow arrinta laga dhigo aada iyo aad sida ogsoonahay ilaahay horta barwaaqaha noo keeno waa la rabnaa barwaaqo laakiin barwaaqo balaayada watana ilaahi hanaga hayo dhibaatooyinkan soo socdana iyo saadaashan cimilada aad i aad usii xumaano isbedelanayana aad i aad soomaalida dhigta ugu hayso oo oh, dadka magaalooyinka sida xeebaha waqooyihi dhulkaas inay aad i aad uga sii warhayaan wax walba mar walbay dhici kartaa waa iska saameynteeday leedahay in ciidan laga sii fujoonaado dhulka cimilada iyo roobka iyo xilligu isbedelkooda iyo rob markau soo da-ay saameyntaas aadaad inay ugu feejignaadaan oo isku sii tastaan ayaan ku boori lahay cabdiraxmaan cali maxamed oo ka faallooda arrimaha cimilada iyo deegaanka ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay duufaanada laga cabsi qabo inay ku dhiftaan bariga afrika saameynta ay reebi karaan duufaanadaas iyo khasaaraha sida looga hortegi karo waxaad dhegeysanaysaan weli barnaamijka falaqeynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho muqdishona idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka koonfurta gobolka mudug ciidamo ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada camaaraha ee koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay kaga boqooleen dhanka furimaha hore ee dagaalka waxaa la sheegay in ciidamadan ay ku sii jeedaan deegaano ay ka mid yihiin caad iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqa xoogan ayaa ka socday koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay wadeen ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyadoo sidoo kale toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah ay kala wareegeen kooxda al-shabaab hagaag saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta ayaad degeysanaysaan wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeena isla sii gaarayna markana ah, waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane dhuusuma reebtii ka dhacday waa la yaabay madaxtooyadii rinjiusuban la mariyey war ma wafdi caalamayaa booqday aryaadhaha madaxtooyada galmudug horey u weyneed haddana ma la sii weyneeyey war mashaakiraa ku soo laabtay war madaxtooyada dhuusamareeb haddii xuskii mawliidka lagu qabtay maxaad ula yaabaysaan waa dhaqane war qaraxyadama mawlidka la maaganaayeen war warkayga dhex gelinina waxaan dhihi lahay shabaab dhuusamareeb mar kastuu u dhowaado dhimashaan xad lahayn iyo dhaawac buu la kulmaayo ma dhex aadi karaane dhabayaasha imaada dheef hadduu ka cunayo ha kusii dhugdhugleeyo warhoraa waxaa loo yidhi dhubqdhubuq hore dhamannahaysan bay cabsi joogsan weydaa marba ceeb la kulantaana waa layidhi soo joognigii laweyna soo jiifaa laga helaa ololadan diindeerna jilbo mar ayaan la haraantiyey war calaa kulli xaal shabaab gobollada dhexe iyo galmudug iyo dhuusamareeb dhakafaarka ay ka qaadeen waa la yaabay dharbaaxooyinkii ka raacayna ka soo waaqsan maayaan hadday inta qarax soo raraan oo dadka la dhex yimaadaan oo bug ku dhahaanna ay ummadda ku lay jireenna rag duurka uga hortegayoo isku dhigayaa yimid aryaadhaha raggaasu go'aanay qaateenoo waxay isku dhaarsadeen aandhintoo aanse dhaawacme dhulkayga dheelku dhiibim dhima aan dhinto aanse dhaawacme dhulkayga dheel ku dhiibima war cabdulla waxay kala dhaheen dhallaankeen iyo carruurta shabaabku ku dheeli maayo warana wali dheegi jiray dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne warmade warmogaate qaraxaa la isku dhigaya aryaadhahaanna waxaan maqli jira dhudhun la maalaa waa kan dhallin shaqaysaa waa tan dhaxal la reebaa waa kan waagii hore waxa uga dadka lagu dhiirigelin jiray hala shaqaystee hadda waxay maraysaa ninkii dhoofku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhamaayo wuu dhaqaaqi doonaa war waxaa kaloo la yidhi dhabbahaan marayna u dhaadhacaya libintee kii dhacsaali rabayow dhexda suunka ku adkee yaan la dhici timin war bislow waxaa kaloo la yidhi dhaawac kugu yaa warwali kaleneegi jiray adduunyada waa dhibley dharaar markay ku seegta dhaxdaa mara laga hoydhaa ewer eh, waay madaywma taasaa keentay aryaadhaha war ma haysiina ilmihiin shabaab soo qaldi oo baabuurta qaraxa u soo dhiibi jireen oo ay dhihi jireen qaraxa jinnadaad ku gelaysiin rag cibaadadu dhab ka tahayaa isu dhigay ayaan dhoweed waa ogeedeen laaska camey axmed fiiqane iyo maxamed cumartay dhigeen baabuurka qaraxa sida mugow joogsadii haddana waa kuwii bannaanka uga hortega hadda ka horna waa ogeedeen guriceel nin miina ku xidhan tahay digaarinoo lamada gacan qabtay berigana heeldhuusa mareeb meel toban kilomitir u jirta ay lama baabuur oo qarax sidoo ordaysa uga hor tageen mugay roogsa diideenna ay ku horgooyeen midna sabanay hug ku siiyeen hadda lamadi baabuur bannaanaan magaaladaba u dhowaynay ku basbeeleen hadda lamada naftii hure ee labada naftii halliga ka hortaga waxaa la kala yidhaa laadluxu mustafa gale iyo cabdishakuuroon magaciisoo saddexan dib idinkaga soo sheegi doonno hadda weliba waa nool yihiina ku bishaarays dhahee war waxaa la yidhi kooxdii diiratadu qaraxyaday direen haddii laga dalfiya iyagoon ciddilin wallee waa dumeen war shabaab iska dhicintooda in lagu dhiiran karo oo isnaan waxba doonin awalba gobollada dhexaa laga bartay haddana waxaa laga bartay qaraxyadooda loo maara waayey habka looga hor tago allah u naxariistay hadda ka horna jenaraal galaal wuxuu khawaarijta u sheegay gobollada dhexe waa laga duulahay laguma soo duulo ciddii ku soo duushana inay ku jabi doonto wuu sheegay marka nimanku waanadaas hadda ka hor waa qaadan waayeene hadda ma quusteen waar wallo weynay waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way celoobendhe aryaadhaha war iyo dhammaantiis igaartaanu si ay tusaale ugu naqdaan askarta kaloo naftood hurayaasha madaxweynihii maadaaman uu dhuusamareeb joogo inuu abaal mariyaan ku tali lahaay cabdulow sidaad sheegta weeye aniga waxay la tahay dhiiranaanta askartu mar kasta waxay ku xiraan doontaa hadba geesigii dadaalo sidii loo abaalmariyo war dowladu ayadaa idinka il dheeroo waxay yeeli laheyd meelay u yaaliine cabdiraxmaan geeda qorow guddoomiyaha dhuusamareeb oo meesha qaraxyada looga hortegay ka hadlay wuxuu yidhi anigoo dowladda ka wakiilaha waxaan ballan qaadayaa wiilashii qaraxyada fashiliyey si degdega ah in loo abaalmari doono war qaraxii lahasgacma ee wiilishii ka hortegey madaxweynaha gelmudug qoorqoor wuxuu yidhi taallaan u dhisaynaa ehelkoodana maamulka xuquuq ay ku leeyihiin intay gelmudug jirto war ragga dhiiraday oo qaraxyada isu dhigay waa badan yihiin korneyl cabdinaasir maxamuud muuse cawl oo ka tirsan ciidanka bool booliska isaguba hadda ka waa kii isu dhigay weerarkii qaraxaayo hutel weeliye ka dhacay kuna dhaawacmo ilaahay ka badbaadiyey marka waxaan la yaabanahay maxaa loo dallacsiin waaye waa tabuul laga dhigay waa reer farmaajo qarax laga hortagay cidna kumay dallacsiin wargeystayaasha dadaalay waa badan yihiine cagmadhigaba waa kii isku duubay nafta ahligihii qaraxa la dhex galay ciidanka kuliyadda jaalasiyaad wiilashii gobolka banaadir bastooladaha ku dagaalamayna waad ogeydeen hibaad cali dasar iyo raggiisii keligood isxilqaamay iyagoon dowlad garab ka haysanna waa ogeydeen nabadoon cilmi hagar iyo raggiisii ree waad ogeydeen marka cid kasta oo soomaali ahoo waxgarata waxaa waajib ku ah haliyeeyadaas inay xusto oo ay u ducayso oo taariikhda baal dahab ah looga qoro calaa kulli xaal idinkoon isdaalin waa tii hore loo yidhi abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye cabdullah waxaa kaloo la yidhi ruuxa galaabaal abaal mar baa loo gudaa war waxaa kaloo la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daalina deeqdaada ha u simin aryaadhaha qolaba abaalmarinay leedahay eh. tamagey cabdulana qawaariijta wuxuu yidhi eh. wuxuuga buuxa baalmaadow eh. biliiliiqiya dilyabob wuxuuga buuxa baalmaadow biliiliiqiyo dilyabob waalwalla weynay abaalgudkooda markaa waa in laga dhigo eryaeryaeryaeryaeryaerya war abaalmarin haddaad qaadanaysaan kale maraykanka wuxuu lacag dul saaray nin la yidhaahda abuukar cali aadan oo la yidhi wuxuu ku-xogeen u yahay amiirka al-shabaab dad badan nin laaye waayaana la yidhi marka ciddii rabta inay abaalmarin qaadato madaxda khawaariijoo dhan la dul saaree meeshay ku jiraana soo sheegaan war maraykanka laftiisaan lacag ogolayne markuu kuwa waaweyn oo godadka ku jira noo dirayo kuwan maalin kasta duurka laga soo qaqabanayo muu lacagta ku bixiyo hadduu wax ogol yahay war kuwaas lawakuleyda ah cali jaytaa bixinaya kalamaanay war mahaysiine raggii musuqa ku eedaysnaayo ayaantaan dacwadooda maxkamadda ka socotay qaar qaarna waa la xukumay qaarna dembi waa lagu waayaa la yidhi waa la sii qaar qaara ayagoo maqan la xukumay kuwa maqan iyo kuwa joogana waxba waa laydinku waayey waana fasaxantiinaa la yidhi marka raggii cararay oo cadaaladda aamin waayey maanta dembi ma lihdin in la yidhaha soo ma dhici karin oo iska biqleeyeen war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaan cabdiraxmaan waa wuxuu yidhi ragga musuqa lagu eedeeyey oo dembiga lagu waayey shaqooyinkoodii hore waa in lagu celiyo sababtoo ah inay aamin yihiin caddaatay warwalla weynay sidee wixdii ka yihiin waa la xidhay waa la xukumay waa la sii daayey shaqadii waa laga qaaday shaqada ha lagu cesho waa dhintay waa fakaday ayaa ku haystaanima annagaa waalan mise cadan baa laga heysaya warwaaqlo war mahayto buntland ah. waliba lakogobade lanandhadii dalka suudaan oo daa'ishka tirsan waarkaa maxaa waalay hadduu dagaal raba suudaan buu dagaal ka socdaaye warkaas dagaal sokeeyo u yaqaan soomaalida inuu baabi'iyana jihaad buu u war dabka hamutulhamajtuba qaf waxay u leedahay janadoonadka maaha hore loo yiriye buntland weliba sheegday daa'ish an badan yiin weliba itoobiyaan yubku ewaleri marka weliba liyaabana amhaara yeela dagaalku dhah socda suudaan yeela dabya hurohaaya ma iyoon iska dhah rafaad waayana un haniindoonadan war walla weynay war ma haysaane guud ahaan dalka jabuuti dhulgariir baa laga dareemay baa la yidhi dee shaqaalihii dowladda iyo ardaydiina waa la fasaxay baa la yidhi dee somalilan xuduud bay la leedaho daris bay la tahay waaqlow mayniidaraaw mayniidaraaw mawlow maabudow megentama ertaana waar madayow jabuuti welina ma ixtiraafiina naga sugu warka dee waa walaalaheenna ilaahay ha badbaajiyo war soomaalidu meelay joogtaba masiiba allah ka badbaadiyo wan welibana wixii ku dhaca isaga kasbadaa la yidhi dib ha isugu noqoto ilaahay ha ka cabsato war xildhibaanada gobolka oodal ee waxay dhaheen tartanka madaxweynaha waa in loo sinaadaa dastuurkana la furay dhaheen wal xildhibaan maxamed abiibiyaad jamhad samaysanaya war gobolka oodal daahir riyaala hadda kahor madaxweynaha somalilan soo noqdaye dastuurkaa la furo markay leeyihiin ma sharci u diidayaa war lamba ayluka gadiina indusliya dabaangamadoohay war buntland iyo somalilan mu ku heshiiye weliyo cali may gaadhin war og lama dhaafin waraysasi waxay dheen maamulaan samaysanay waaqlow ictiraafka marabtiimiya waar hadegdegin taa ilaahay wax kaa odhanaye war kalemaanay war mahaysaana waxaa la yidhi dunidu waa yaababley dusheeda markii la yimid darraad shalay iyo haddiyo ilaa dabankaan la yahay dantiisa qof wada hanti oo ma jira dooqiisnin helay markaad dhanka ka daarisaba docbay ka faruurantaa ayaama kolkay degtaba duufaanno horlaababada ladnaantu ma daahintoo xilligu waysdaba socdaa dadaalkuna waa muhiim mar kale aan digarogtoo dubbaha meeshaan la rabo kaga duuliye diraac adigoo u nugul dadkaagu abaar fadhiyo dunyadu kaa ooman tahay daruurtu mar bay gaftaa halkaad ku ducaysato darkoo weli kaa engegan mar bay ku da'daa ileen dhul daaqsima kaa fogiyo dal aadan u guuri karin wakhtiga daran ee yimaad ogow dirac iyo aftaha door ma wanaajiye duruuf iyo maalinkaa dar eebba u liicsan tahay waayaha dalanbaabbigaa diihaalka mar bay ileen intaad kala daadsan tahay doqoni kugu wiirsataa warmaynka dara wayti dab markuu bakhtiya meel kala ka qiiqaaye buubuuwa iskala dhacdaa madax daayin abadkeede waar madayow dab markaan ku joogsadaan dad daad markuu iqaadaan ka durkaa dani markay gaysaan dabagala doqonee debka benawal eri fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi magaalada muqdisho barnaamijka midlac ayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo